ثم منذ ثم نحن وقد فاحفظها عداك اللحن والفضل في أين وأينا وفي كيف وشطنا والرب فعرفي وقد بنوا ما ركبوا من العدد بفتح كل منهما حين يعاد وأمس مبني على الكسر فإن سقير كان معربا عند الفضل وجير أي حقا وهؤلاء كأمس في الكسر وفي البناء waqiila fi lxarbi nazali milamaa qaaluu xadaami waa qadaami fi dumaa taquulu waxaad leedahay in takhruj haddaad baxdo tusaadif waxaad helaydaa rushdan hanuun wa aynamaa meel alla meeshii tadab adaada tulaaqi waxaad la kulmaydaa saxdan liibaan waman yazur qofkii soo booqda azurhu waan soo booqanaa biitifaaqi iswaafaqid wahaakadaa sidaasoo kalea tasnacu ku samayna fi lbawaaqi inta hartoon la miihaalin labadan bayd waxay la socdaanay ku xidhan yihiin dersigii shalay dersigii shalay waxaan uga soo hadalnay jawaasimta jasmida labalabada ficil jawaasimtaas marka markaan ka hadlaynay toban ayay ahaayeen mid ka mid a ayaanu dib dhiganay oo maanta oo ah maada maadu imisay carabiyada ku timaadaa maa waxaan idhi laba-iyo toban ay carabiyada ku timaadaa laba-iyo tobankaas toddoba ka miduhu waa asmaa shan ka miduhuna waa xuruuf shanta xuruufta maada koobaad waa maa naafiyaa maa haadaa basharan maada ku xigtaana waa maa zaa'idaa fabimaa raxmatin fabimaa raxmatin ba'daas waxay ka riidhaan raxmatin maadan udhaxayda marka waxa weeyaan waa iska sila fa bimaa naqdihim maada saddexaadna waa maada laydhaha masderiyada wadaaqat calayhim alardu bimaa raxubat biruxbihaa maada afraadna waa maa masderiya oo darfiye ah wa awsaanii biasalaati waazakaati maa dumtu xayaa muddata dawaami maada shanaadna waa kaafatun can alcamal kaannamaa yusaaquuna ila lmowti kaanna isim inay gashoy nasbido midna rafcidaa la rabay ficil mudaricay iska gashay camalfalkiina maadaasa ka kaafiday shantaas waxaa la yidhahdaa waa xuruuf shantaas waa xuruuf maa naafiyaa maa haadaa basharan maa oo waxa weeye zaaidaa fa bimaa raxmatin fa bimaa naqdihim oo kaleeto maa masderiyaa wadaaqat calayhim اlardu bimaa raxuba بما رحبت ما مsdرية ظرفyة وأوصاaني بالصلاة والزكاaة mا duمت xayا mا kاaفaa xrufta jeray gashaa way ka kaafidaa camalfalka mararka gabal waxay gashaa waxa weeyaan inay akhwaatid camalfalkay ka kaafidaa sida kaأnamaa yusaaquuna ilى الmowt شhantaas waa xuruuf todobana waxa weeyaan waa asmاa maa istifhaamiyaa maa cindaka oo kaleeto ah. wamaa tilka biyamiinika yaa muusa wamaa maxay tahay tilka taas maa istifhaamiyaa weeye maa mawsuulaa wamaa cinda allaahi baaqi maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaqi maa mawsuulaa maa shardiyaa wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu allah wamaa tafcalu maa tacajubiyaa famaa asbarahum cala annaar famaa asbarahum cala annaar nakira mawsuufa marartu bimaa mucjibin laka marartu bimaa mucjibin laka imisaan sheegnay shan miyaan sheegnay maa ibhaamiyaa maa ibhaamiyaa qaliilan maa tadakaruuna qaliilan in yar ma ad u yar ayaa tadakaruuna waan samaydaan acdini kitaaba ma aad leedahay acdini kitaaba ma inaad warqad u dhigataa rabtaa axmed kitaab ii soo qabo kaan kuu soo qabtaa kitaaba ma midku raba hadal mid ii soo qabo anugu waa dan kale kamid warqadan u dhigana acdini kitaaba ma waa ibhaamiye tan ugu dambaydoo toddobaadna waxay tahay macrifatun taama macrifatun macrifatun taama nakira maaha macrifa nakiradu waa sheegnay macrifa taama sida miaal maxaa ka mid ah in tubduu shay-an in tubduu sadaqaat in tubduu sadaqaat fa nicim maa hiya ah. in tubdu sadaqaati fa nicim maa hiya asalku wuxuu ahaa in tubdu xagga ciraaq waxaa laga hadlaa xagga ishtiqaaq ahaan lafdigan ee qur-aanku sidaan asalaan u soo degay in tubdu sadaqaati fanicma iyo ma uu ahaa fanicma iyo ma miimka horeeto ayaa waxa waya xarakadii laga qaaday cayntana waa la xarakeeyey ilaa nicma ay aheed awal waa cayntu waa sukunsaneed markaasaa laysku idqaamin labadii min fanicma hiya marka maada waxay ku dhacaydaa ashay lmacruuf shay la yaqaan oo ah ibdaacu sadaqa in tubduu sadaqaati fanicim maa shaygiyaa nimco lahaaday hiya almaqsuusu bilmadxi waxa ammaanta lagu gaar yeelayaa hiya ay ibdaau sadaqaat waa sadaqooyinkoo la muujiyo marka toddobadaasna waa isim toddobada waxay aheedaan nidhi midka koobaad waxaa nidhi waa istifaamiya tan labaadna waa mawsuula tan saddexaadna waa shardiya tan afraadna waa nakira mawsuufa tan shanaadna waa tacajubiya tan lixaadna waa ibhaamiya tan toddobaadna waa nakira waxaan rabaa macrifa taama macrifa taama nakira taama dhihi mayno macrifa taama toddobadaas weeyaan ka gudub darsigaa shalay taasu la socotay amiladiiya marka dhimaneen shalay waxaa la soo sheegay adawaadan oo tobanka ah inay jasmiyaan laba laba ficil markaa amiladii wax kaaga sheega taquulu waxaad leedahay in takhruj haddaad baxdo ilaa alabi alcilmi cilmi raadin haddaad u baxdo tusaadif adna waxaad helaydaa rushdan hanuun hanuun aad la kulmaydaa in takhruj haddaad baxdo ilaa alabi alcilmi cilmi raadin haddaad u baxdo tusaadif waxaad helaydaa rushdan hanuun وأينما مل الله ماشي تذهب أدو أدو إلى طلب العلم ومجالس الخير تلاقي واحد لكل ما إذا سعد الليبان وأينما مل الله ماشي تذهب أدو أدو إلى طلب العلم ومجالس الخير مل الله ماشي أدو أدو تلاقي واحد لكل ما إذا سعد الليبان معلوشات وحوين انت ولا رفع الجسم دي ان تخرج تسادف إيه أينما ولا رفع الجسم دي أينما تذهب تلاقي waman yazur ey waman yazurnii qofkii soo siyaarta azurhu anna waan siyaaranaa waman yazur ey waman yazurnii qofkii soo booqda azurhu anna waan booqanaa biitifaaqin ku dheh taquuluda hore ku tacalluji biitifaaqin ku dheh iswaafaqid oon culummadoo dhan isku waafaqsan tahay oo naxwooleydoo dhan isku waafaqsan yihiin ku dheh marka macalshaadka halkaana waa mantiyo laba ficil jasmiday man yazur azur wuxuu ku yidhi haddee saddex miaal haddii lagu siiyey toddobaa kuu hartaye wahaakadaa sidaasaa tasnacu ku samayne filbawaaqi inta hartay amilada inta hartay adaa laga rabaa inaad raadsato wax walba ma lagu tirina un oo dhaqdhaqaaq samee fahaadihi midaan oo adawaadan tobanka oon kuu sheegay jawaasimulafcaal afcaasha kuwii jasminayo weeye jalawtuhaa xaalo aan caddeeyey manduumatan la'aalii luuliyaalka kuwooda la tixay xaalo ay la mid tahayna aan caddeeyey fahaadihi midaan adawaadan oo tobankaa jawaasimulafcaali afcaasha middeeda midda midda afcaasha midda jasmida weeye jalowtuhaa xaale aan muujiyey ayay jasmidaa oo jawaasinta jawaasinta ka xaalee manduumadana waxaad ka xaalaydaa jalowtuhaa mafcuulku markaad xaalaynaydo xaalada ma aadan fahmin haddaan la dareemin meesha aad ka xaalaydo saaxibulxaalka waxaa la rabaa xaalada markaad ku dhawaaqaydo in saaxibulxaalka la dareemo sida sifada markaad ku dhawaaqaydo ay daruuri u tahay mawsuufka in la dareemo Ah. sidaasoo kale ila xaaladu waa sif agga macnahe ah, xaaladu waa sifo khabarku waa sifo xagga macnaha jalowtuhaa xaalo aan muujiyey ayay jawaasin tahay manduumatan la'aalin luuliyaalka kuwooda la tixay xaalo ay tahay aan muujiyey waxa weeyaan la'aali waa jamcu lu'atin lu'aduna waa jawharta durada weeye Mm-hmm. marka wuxuu ku leeyahay waan kuu taxay sida jawhaarta maaragtay oo kuusha laga dhigo inta xariga loo sameeyey laysku tixay saasoo kaleaan kaaga dhigay wax kaa kala baxsan maaha xariga uu ku taxay ma waa gabayga ah, gabayaan iskugu kaa saaray markaas waxaan kaaga dhigay yuri kuul yaro iska qaadan karto marka haddaad adugu sii dayda kadib nasiibka laakiin hadda waa kuu tixanta gabaygaasaad ku xifdine kaa kala yaacime ilaa nafri addunya waa kala yaacay wuxuu moogta waa kaa kala firdhanaya laakiin hadda waa gabay waa ku geegaana waa ku geeraada iskaga eelaan ka socda iskaga soo gegeeraada khalaas waa iska xifdine kaana kala fakana mar dambe haddaba waa yahaye ha dayicinoo gabayga ka faaidayso faxfad xifdiyu ku yidhi faxfad xifdi jawaasimtaas soo xifdi wuqiidta ilaahay waxaan ka baryaa in lagaa ilaaliyo asahwa halmaankeed inaad halmaantana bal xifdi oo hana halmaamin faxfad xifdii wuqiita ilaahu lagaa ilaaliya asahwa halmaankee maladii ka xifdi waa kaas mafcuulbihigu amlaytu aan yeedhiyey waxaan aan yeedhiyoon meesha ku sheegay xifdi imlaaga waxaa la yidhaha la yidhi xikaayatulqowli liman yaktubu qof wax qoraayo markaad u yeedhayso war waxaan aan yeedhinayo xifdi qofka hada wax qoraya markaad u sheegaydo u dhawaaqaydo aa la yidhaha imlaag marka faxfad xifdii maladii kii amlaytu aan yeeriyey waxaas aan yeeriyey xifdi oo tobankaas aan sheegay waqis ka qiyaaso calalmadkuuli midka la sheegay maladii kii alqaytu aan laaqiyeeloonan sheegin midka aan sheegay uga qiyaaso midka aan ka tegey ah, midka aan ka tegey uga qiyaaso mhm. maxaa yeele midkuu ka tegey waa maxay waa ayaan ka tegey soo Ah, ayaana uu ka tegey marka kuwa aan tiriyey waxa weeyaan un kaliyaha iska ag fadhine waa inaad adiga laftikaagu juhdi bixidaa wixii aan ka tegey bal raadinta dib u fakertid oo kutubti kaleo naxwada fiiridid maxaa maqan maxaase jooga wax tirso marka kii aan kuu sheegayna xifdi kaan ka tegeyna ka qiyaaso la mid weeye waa ayaana waxa uu ka tegey eh, iyo kayfa ma oo culummada gobol sheegeen ah, haddii la yidhaha kayfa mana waa jirtaa kayfa ma baabulbinaai haadaakanu baabulbinaai binihii baabkiisii weeye waa baabkii ugu dambeeyey oo kitaabka baabulbinaai aan soo gaarhnay wax kastoo la bilaaba waa dhammaadaa baabulbinaai haadaakanu baabulbinaai binihii baabkiisii weeye binaa luqatan maxaa la yidhaahdaa wadcu shayin calaa shayin calaa sifatin yuraadu biha hubuut ka waci xajarin calaa xajarin libinaai daar waxa weeye shay shay la kor saaray qaabka loo kor saaraana uu yahay qaab la rabo inay meesha ku dheganaadaan sida dhagaxa dhagaxa loo kor saaro marka guriga la dhisaa kaasa waxay leedaha binaa binaa waa dhismi ah, markii gurigan la dhisa moogtahay qaab waxaa laysku saaraa oo waxa loogu taagay meesha inay ku dheganaadaan ee hadda dhagxaan sidaan laysku saaray haddaan loogu talagelin qaabkaas miya meesha ugu dheganaale way kala daaba leh qaybna shay usii daaban qaybna intay kugu soo dhicile laakiin marka horaaba meesha waxaa loo dhigay qaab loogu talagala mesha inay ku dheganaadaan ah, laba dhagax dhexdoodba xoogaa dhooba quyana la gelsho oo iskula dhegto marka bina taasaa la yidhaha ee eh, haddaad dhagxaan meesha inta gurto aad isdul saarta dhisma binaa lama yidha carabiga ah, toban dhagaxaad qaada waa isdul saart markaasu xaggana mid u dhacay midna xagga u dhacay binaa lama yidha binaaga waxaa la rabaa wax meesha loogu talagala inay ku dheganaadaan oysan kala dhicin taas waa luqadii wadcu shayin calaa shayin calaa sifatin yuraadu biha huduur taas waa luqadii istilaaxa icraabku inuu yahay lafdi marka la maro binaa wuxuu noqonayaa maa jiia bihi laa libayaani muqtada alcaamili min shibhi اlicraabi walaysa xikaayatan walaa naqlan walaa itbaacan walaa takhalusan min iltiqaa'i saakinayni haddii la yidhahdo icraabku waa macnawi waa sida muxribiintu u badan yihiine luzuumu aakiriikelimati xaalatan waaxidatan ligayri caamili waana sida dadka ibtidaa'iga u roona waxaa la yidhaahdaa binaa luzuumu aakiriikelimati xaalatan waaxida waa kelimada aakirkeedu hal xaalo laasimta ligayri caamilin halka xaalo laasimaydo ma keenin hal caamil inuu galo kelmada waxaa jira mucraba ah oo hal xaalo laasima laakiin sababta keenta ay tahay hal caamilaaba galaba hadda subxaan allaahi fiiri weligeed arki mid iyadoo kasrisan weligeed arki mid iyadoo gudan waa hal xarakay laasimta oo farxaa ma aha mabni waa mucrab laakiin waa maxay hal caamila gala mafcuulu mutlaqnimaa lagu nasiiya weligeed caamil kale ma galo waylun iiri weligeed waylun waa mubtadi waylan arki maydid waylin arki maydid maxaa yaele mubtadinima iska laasimtaa marka waxaa marka kelimadda lagu leeya waa mabni waxaa la rabaa hal xaalo inay laasimto hal xaala laasimidan inaysan sababta keento ahayn hal caamiloo gala waa kelimad caamilyaal kale kasoo kala duwan haddii la geliyo halkaas xaalada joogay marka waa maxay binihii xagga islaaxaan luzuumu aakhiri lkelima kelimada aakirkeedoo laasimta xaalatan waaxida hal xaalo liayri caamilin caamil la'aanay ku laaimeen subxaan allahi cilacaamilay ku laasimtay walaa ictilaalin cilala'aanay ku laasimen waxa jirta kelimad mucraba oo hal xalo laasimayda laakiin sababta keentay waa maxeen waa muctal aakir sida alfata jaa alfata ra'aytu lfata marartu bilfata fataun wuxuu iska jooga alif eeban soo maaha alifkaasu jooga laakiin sababta keentay waa maxay maaha inay mabni tahay waxa waa ictilaalka cilladaa keentay لأن الألف تلزم السكون ولا تقبل الحركة لذاتها انت كده مقدمة وحويان كلمات كعربية وصدق حرف فعل اسم كلمات كعربية وصدق خلاص صدق خلاص أنا هين عربية كما يجرين حرف فعل إيوه اسم حرف أصل وحاوه إلا بنيه والجسم كما فيري حرف أصل وحاوه in la bineeyo binaa sababtoo ah sababka keenaya raabka isaga maba kudha maba galaba sababka iraabka keena waa tawaarud lmacaani mukhtalifa macaani iskhilaafsan inay ku soo aroorto oon iraab la-aan la kala saari karin kaasaa keena iraab xarafna kuma soo arooraan macaanidaasu marka o xaraf waxaan leenahay asalkiisu waa binaa kamana bixin weligiisba asalkaas o istinana maba leh ficilkana asal waxa u ah albinaa laakiin mudaarica nuunu tawkiid iyo nuunu niswe ka khaaligaah mudaarica nuunu tawkiid iyo nuunu niswe ka khaaligaah kaas waa la icraabay maxaa loo icraabay lishibhihi lishibhihi alsma lishibhihi alsm ismuu shabbahay oo wuxuu ka shabbahay fii tawaarudi almacaani almukhtalifati fiih waxa waya macaani iskhilaafsan fii tawaarudi almacaani almukhtalifati calayhi waxa weeyaan macaani iskhilaafsana ku soo aroortay oo aan looga maarmi karin iraab si kale aan lagu kala saari karin si kale aan lagu kala saari karin oo hadda waxa weeyaan qofkii markuu ku dhawaaqo haddaan ixraab la keenin aan si kale loo kala cadday karin laa ta'kuli samaka wa tashraba labana macnaha loola jeeda lama kala saari karo biduuni icraab ma waxaa loola jeedaa labadaba iska ilaali caano iyo kalluun ma waxaa loola jeedaa labadooda ha isku cunin labadaba ha taaban miyaa loola jeedaa o oh. mase waxaa loola jeedaa labadooda ha isku darin ee midba mar cun laa taakuli samaka oh. kalluun ha cunin wa tashrabi labana caanana ha cabin markaas hadii la ydha wa tashrabi ilaa wa tashrab ay aheed iltiqaa saakiniina loo kasriye markaas macnuhu kuu noqonaa labadaba in lagu diidayo laa takuli samaka watashrabi labana labadaba in lagu diidayo noqona haddaad tidhahdo laa takuli samaka watashrabu labana oo aadbaada godana waxay noqonaydaa kalluun weligaa iska ilaali laakiin canafa sax wey ah. haddaad tidhahdo laa takuli samaka watashraba labana markaas waxay noqon lahaa isku dare kalluunha cunin adoon caancabi doona yaadan juudan kugu dhicine hmm. saas weya oo labadooda ha isku dare saasuu yidhahdaa sajaaciga qadriga xaashiyadiis cudur qatarha laga qaadaa hu leey hmm. soma jeed marka macaanidaasaan la kala saari karin darteedaa loo exraabay marka fiiri ficil asal maxaa u ah albinaa laakiin istismu yeesha oo mudaarica labadan nun ka khaaliya waa la exraabay waana lishibhihi alsm maxaa soo haray ism ism asal waxa u alicraab asal saasa u wax alla wixii ism ah oo la bineeyo waxaa la leeyahay cilatulbinaadu waa maxay ila asalu ka baxay shaygan waa asal hadduu yidhi asalkii hadduu ka baxo su-aala la iska weydiina marka ism wax allah wixii ah oo isma ah, oo la bineeyo xarafuu shabahay waa lishibhi alxarfaad leeda idan marka iiri iiri marka waxaan idhi xaraf waxaa asal u ah albinaa baan aragna xaraf oo binaysan su-aal ah layska weydiima lima buniya ma imaan karo hay shay asal ku jiro su-aal iskama weydiiyo asalna waxaa kelmadda la binaynayo in sukuun lagu bineeyo haddaan xaraf aragno binaysan sukuunna ku binaysan sida min oo kale wax su-aala layskama weydiin karo maxaa ah. in la bineeyana asalay aheed sukuun in lagu bineeyana asal aheed haddaan aragno ficil oo mabni ah sukuunna ku binaysan wax su-aala layskama weydiin karo maxaa in la bineeyana waa asal sukuunin wax lagu bineeyana waa asal haddaan aragno xaraf oon mabni ah laakiin la xarakeeyey laba su-aala ku soo imaanaya lima xurika walima kaanat alxarakatu kada wa kada horta xaal loo xarakeeyey asal wuxuu ahaa sukuune maxaana xarakada midda hiblaan loo doortay laba isla markay ku imaanay ficil kasta oo waxa wayan xaraka lagu bineeyana laba su-aalooda ku soo dhowa labadaasaa ku imaanay lima xurika wa lima kaanat alxarakatu kada wa kada khalaas isim la bineeyey sukuuna lagu bineeyey hal su-aalaa ku imaanay hal su-aal aa ku imaanay lima buniya maxaa loo bineeyey labaaba isim jawaabtuna waa hal mida bis waxa weeyaan lishibhihi alxarf wax kaleba isim looma bineeyo shibhulxarafa loo bineeyo halkuu ka shabaha afar meelood mid ka shabaha lilwac lilmacni liliftiqaar lilisticmaal afartaas mid ka shabaha afartaas sababooda mid loo binayna inuu ka shabaho min xayu lwaci xagga wadciga iyo inuu ka shabaho min xayu lmacnaa xagga macnaha iyo inuu ka shabaho min xayu liftiqaar xagga baahida xaraf muxuu u baahan yahay jumle in la geliyo si u macno u yeesho xarakadiisu macno male ism kastoo jumlo u baahda waxaa la lehay xarafuu shabahay sida ism mawsuulka oo kale iyo inuu ka shabaho min xayu listicmaal isticmaalka waa maxay alxarfu yakuunu caamilan walaa yakuunu macmuulan weligiis xaraf waxa weya caamilan hayra macmuulin isagu waa camal fali karaa xaraf laakiin macmuul ma noqdo haddii la arko isim camal falaya sida ismu ficilka oo kale oon laguna camal falayn waxa la dhahay xarfu shay afartaas marka afartaas weeye xagga wadciga xaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa aslulwadciga xarafka aslulwadciga xaraf waa inuu noqdo hal xaraf sida baauljar sida laamuljar sida kaafuljar hal xaraf wey soo maaha isim kastoo hal xarafa sida darabtu qultu samictu hal xaraf u noqday soo maaha tadaas waa ta keligeeda waxaan leenahay xarafuu shabahay xagga wadciguna ka shabahay bacdi keligeedeed baa ujarkii oo kale iyo laamti keligeedeed iyo kaaftii u shabahan leeahay xarafka wuxuu kaloo noqon karaa laba xaraf oo midka dambeeya uu yahay xarfuliin sida laa oo kale sida fii oo kale sida laa sida fii oo kaleeto waxa wey waa laba xaraf oo xarafka dambeeya xarfulii yahay soo maaha <laughs> kelimad kasta oo laba xaraf noqoto xarfulii midka dambe yahayna waxaan leenahay laba xaraf hadduu noqdo waxaan leenahay ism wuxuu shabahay xaraf sida naa oo kaleeto qul naa samicnaa naadan waxaan leenahay xarafay shabahay laba xaraf ay noqoto kan dambeeya uu yahay xarfulii xagga binuhu xagga wadcigu ka shabahay saasaa loola jeeda waxa way marka damaa'irtoo dhan waa mabni waxaana loo bineeyey lishubhihi alxarfa min xayu lwadci bis haddii la arko marka damiir saddex xaraf ah sida naxnu waxaan leenahay xagga wadcigu ka shabahay xaraf waate nan waa saddex xaraf naxnu waa saddex xaraf waxaan leenahay waa baabu taqliid horta damaairka agsarkooda waxay noqdeen hal xaraf ama laba xaraf soo maaha khalaaskan waa iskaga dabaale walaaliis raacsi ah, saasaa maxaan saas u leenahay oo isim kasta oo hal xarafa ama laba xarafa aan mabni u leenahay oo xaraf mushabaha waxaan u leenahay aslul isimka waa inuu noqdo saddex xaraf ilaa toddoba xaraf saddex waa inuu ka bilowdo toddobaana ugu bado khalaas ah, saasa asal u ah xarafna asal waxaa u ah hal xaraf sida laamujeer ama laba xaraf oo kan dambeeya uu yahay xarfuliin sida fi oo kale marka ayu ism hal xaraf noqda waxaan leenahay xarafu shab ism kastoo laba xaraf noqdana waxaan leenahay xarafu shab xagga wadcigu ka shaba hmm? baab waxa wey baabu taqliil wey waxaa leenahay calaa saddex waa tahay laakiin asal maa ah, walaalaheeda tirada badan oo kale dhinac laga raacsiiyo saddex waa tahay calaa waay xagga wadciga waa saas xagga iftiqaarka xagga waxaa wey macnahana isim kasta oo xaraf ku macno noqdo macno xaraf ku wata waxaa laleeya asna waa mabni sida asmaau shardi oo dhan waa mabniyaa laleeya maxaa dhacay in shardiyaha shabahe asmaa listifhaam oo dhan waa mabniyaa l xaal shabhay hamsatulistifhaamay shabaheen saasaa laleeya istiqaaq maxaa loola jeedaa xarafku keligiis macno male wuxuu u baahan yahay jumlo si uu macno looga garto isim kastoo jumlo u baahda waxaan leenahay waa mabni xarafku shabaha halkuu ka shabahay min xayu alistiqaaq xagga baahida asmaamawsuul oo dhan waa mabni maxaa loo bineeyey xarafay shabaheen jumlay u baahan yahi oo sila juml ila waxaan silama noqdeen wax alla wixii in loo idaafeeyo jumlo ay waajib tahayna waxaan leenaha waa madni maxaa yeelay waxay shabaheen xaraf ila jumlay u baahdeen ila jumlay u baahdeen isticmaalka xarafka waxa weeyaan waxaa loo isticmaalaa caamilan hayra macmuulin waa caamil waa noqon karaa xaraf laakiin macmuul ma noqon karo isimka mar haddaan aragno isim caamil noqda sida ismu ficilka oo kale laakiin aan macmuul noqon karin oo lagu camal farin xagga isticmaalku ka shabahay xarafaan leena uma aclamanna ogow oo ogow anna fii bacdi alkelimi kelimooyinka gabalkood maa shay ayaa ka mid ah huwa mabniyun oo mabni ah fiidan wuxuu leeyahay maxamedulamiin waa bimacnaa min maxaayla daraf halkan macno ma leh uma aclamanna ogow oo ogow oo ogow anna fii bacdi alkelimi anna min bacdi alkelimi kelimooyinka gabal waxaa ka mid ah maa shay huwa mabniyun mabni ah calaa wadcin dejin korkeedna lagu bineeyey wadcigaasoo rusima la calaamadeeyey kelimaadka gabal waxaa ku jir ah waxa weeyaan lagu calaamadeeyey bine oo in la bineeyo calaamad iyo laqab loogu yeelay miaal fasakanuu waa ay reebeen man fasakanuu waa reebeen oo sukuun ayay saareen man id wakti banow ay bineeyeen haamanta marka banow faacilkeeda yaa laga dhigaa labaa kuu bannaan carabta inaad ka dhigto fa sakanuu way reebeen man id wakti banow ay bineeyeen carabtu haa marka carab wax ma eraabi jirine waxaa la leeyahay ay nadaquu binaaha iyagoo ku dhawaaqin iyadoo mabni ee iyagu bina iyo icraab iyo wax uma qaybsadaan marka carabtii hore asalka raaq iyo naxw waxyara maba jirinba wax hadeer gadaal laga sameeyey ah, saxaabada iyo taabiciyaalkii yaa sameeyeen naxwada ee intii waxa wey qabla alislaam maba jirin wax lahaa naxw qof walba kelmadan ixraabkeeda iyo sarfigeeda iyo balaaqadeeda saliiqay u ahed dabeecada u ahed hooyadiisa ku dhalayd habeenka hooyadiisa dhashay khalaas waaba yaqaan naxwada sarf ah, balaaqada kulli hadalka hooyadaa bare waa hooyadaa ku hadal bare waa ah, wax saliiqiyo dhiigga kaga jira Ah, marka waa noocaas fasakanuu way reebeen carabtii man lafdiga mana ah. id waqtigay reebeen banowhaa ay nataquu binaaha iyadoo mabni ay ku dhawaaqeen waa haddaan nidhaahna carab haddaan naxwoobay nidhaahnana id waqti ayay reebeen banowhaa ay xakamuu binaaha ay xukmiyeen ilaa iyagaa xukmiyeen naxwoobowda kelmaddan waa mabni kelmaddan waa mabni iyaga xukunkaas iska leh marka labadaba waa kuu bannaan tahay labadana wuu kuu dhigayaa sharxa saan rajayna marka man hadda waa ismu shardi maalan ka soo qaad maxaa loo bineeyey laba ismi ah, maxaa loo bineeyey man ah, manna weliba iyada waxa wayan xarafka dambeeya xarf cillo maaha waxaa la leeyahay lishibhihaa alxarf horta wax kaleba cillaha ka dhigin horta halkaas cillo weey xarafay shabahday halkay ka shabahday hadday shardiyo tahay in shardiyahay shabahday hadday istifaamiye tahayna hamsatul istifaamay shabahday hadday mawsuulo tahayna waxa wey hadda iftiqaarkaba ay markaas ay ka shabahay waa mabni xarafayna shabahay wa ajal ayay reebeen ajal bimacnaa nacamu iyadu waa xaraf maba laysweydiina su-aadan lagama keeni karo maxaa yeelay waa xaraf waana la binayay sukuuna waa lagu binayy su-aalaba kama timaadaba in la bineeyana asalu in sukuun lagu bineeya asalu marka waxaad tidhahdaa waajal ayay sukuuniyeenoo reebeen waajal ayay sukuuniyeen wa mud mud oo xaraf jaar mud oo xaraf hoos dhiga ayay sukuuniyeenoo reeb saareen ayadana waxba laskama weydii karo maxaa yeele mud waa xaraf waa la bineeyey asaluba u leeyahy lagu bineeyey in sukuun wax lagu bineeyana waa asal walaakin ayay sukuuniyeen laakiin iyadana waa xaraf waa la bineeyey waxba layskama weydiin karo sukuuna lagu bineeye waxba layskama weydiin karo ila asal weeye xaraf in la bineeyana waa asal sukuun in wax lagu bineeyana waa asal waa kam ayay sukuuniyeen kam waa nacam ayay sukuuniyeen waa nacam nacam iyadana sidoo kale waa xaraf waa xarfu jawaab marka nacam waa la bineeyey su-aal layskama weydiin karo ila asalba xaraf in la bineeye aheed sukuuna lagu bineeyey su-aal iskama weydii karo xayl sukuun wixii mabni in lagu bineeya asalay ahayd waa kam ayay sukuuniyeen kam kam iyadu waa ism marka sukuuna lagu bineeyey hal su-aalaa ku jirta bes hal su-aalaa ku imaan karta mar haddii ism la bineeyo sukuuna lagu bineeyo hal su-aala lima buniya xaa loo bineeyey jawaabtu wax kale ma noqon karto lishibhihi alxarf carafuu shabahay markaas kadib aad fiirsane meesha uu ka shabahay kamtayusay noqon jirtay istifaamiya haddaad tidhahdo yay shabahday hamsatulistifaam haddaad tidhahdo waa khabariyana ruba atakiriya rubadu soo takriir iyo takfiir ma faa'idayn jirin rubadii takfiirka faa'idayn jirtay kam in badan ah, ruba rajulin nin badana rubay shabahay xagga macnahay ka shabahay marka waxay leedahay kam xarafay shabahday kay ka shabahday afartii mid sheeg xagga macnahaad leedahay xagga macnaha oh, macnahay ka shabaha waa hal ayay sukuuniyeen hal waa xarfu istifaan su-aashaa dadka lagu weydiiya ayada mar haddii la bineeyey su-aal laskama weydii karo maxaa yeele xaraf in la bineeya asal aheed sukuuna lagu bineeyey in sukuun wax lagu bineeya asal aheed maba laga keeni karo su-aal wa dumma waa la goday ficil maadi ka dhig wa dumma god ficil amar ka dhig labaduba waa kuu bannaanta labaduba waa kuu bannaanta wadumma god fi filgaayati gaayadii dhexdeeda ku good min qablu lafdiga min qablu ah wa min bacdu lafdiga min bacdu ah wa amaa bacdu lafdiga amaa bacdu ah fafqah faham maa dakartu laka waxaan kuu sheegay faham oo la soco la soco wastabin caddaysi dalab meeshay kaa qarsoona su-aal ka keen oo caddaysi dalab ee inta dhunkootid miiska ha iska saaran kitaabka adoon oqoon wduma god waduma god fi lgaayati gaayada dhexdeeda ku god ah. tan maxaa loola jeedaa asmaa lghaayaadka lagu bineeya ah, damaa lagu bineeyaa asmaa lghaayaadka waduma god fi lgaayati gaayada dhexdeeda min qabl iyo wa min bacd marka asmaa waa min qablu iyo min bacdu iyo amaa bacdu iyo dhammaan asmaa ljihaad oo kale fawqu taxtu khalfu amaamu yamiin shimaal kulligood damaa lagu bineeya damaa lagu bineeya awalu duunu xasbu kuwaasoo kale laakiin waa goorma afar xaalay leeyihiin afar xaalo hal mar way markay mabniga yihiin idaa xudifa almudaafu ilayhi waa marka mudaafu laga xadfo wanuwiya macnaahu macnihiisana la niyeysto bis saddexda xaaloo kale waa mucrab haddii mudaafilaygii toos loo sheego o haddii la xadfoo lafdigiisa la niyeysto labo haddii la xadfoon waxba la niyeysan saddex saddexaas waa mucrab waaba la sheegay mudaafilaygi waa la caddeey waa la xadfay lafdigiiyaa la niyeystay waa la xadfay waxba lama niyeysan saddexaas waa mucrab laakiin idaa xudifa almudaafu ilayhi wa nuwiya macnaahu haddii macnaha la niyeysto khalaas halkaas maray mabni yihiin asmaaulghaayaat waduma god fi lghaayati haayada dhexdeeda min qablu god wa min bacdu god wa amaa bacdu god fafqah faham waxa aan kuu sheegayo wastabin caddaysi dalab wixii kaa qarsoon meeshii ishkaal kaaga jiro ha la ii su'aala marka imaanayda min qablu min bacdu ama bacdu waa asmaa xarakana lagu bileeyey meeqa su'aalada ku jirtaa saddex saddexaa ku imaan karta wax ka yar maya lima buniya walima xurika walima kaanat ilxarakatu addam saddex su'aalada ku jirta marka waxaa la leeyahay o buniya waxaa loo bineeyey lishibhihaa alxarfa halkay ka shabahday min xayu iftiaar jumlo waxa weeye waxaan rabaa min xayu iftiaar waxay u baahan yihiin mudaaf ilayhi weligooda iskaga baahan yihin ah, min xayu iftiaar weligood jumlay u baahan yihiin haddii kale macno toose ma faa'iideyn karaan inkastoo jumlo aan loo idaafaynayn jumlo maaha wax loo idaafaynaya ah, laakiin iftiqaarkaas baahidaas aysan idaafaday laazima ah, oy mar walba u baahan yihiin taasaa waxaa la leeyahay xagga iftiqaarka baahida xaggeeda xarafo wuxuu u baahanya in jumlo lagu daro si macno u yeesho ayagana mudaafulayga u baahanya si macnahooda loo garto marka waxaa la leeyahay xarafay shabehen min xayu liftiqaar o walima xurika maxaa loo xarakeeyey waxaa la leeyahay liyuclama ana lahaa aslan fi lixraabi in la ogaado asal inay mucrab ahaayeen xarakada saasaa loo saaray liyuclama ana allaha aslan fi lcraabi inay alfaadaanu asaleda ana allahuma kitaab kuleeya de min qablihi bacdu kadib hadda kuu ishaara isagu marka taasaa loo xarakeeyey maxay xarakadu damo u noqotay waxa weeyaan iihaaran lahaa fi aqwa alxarakaat jabran limaa faatahumaa min alcraab waxa weyan xarakada ugu xooga badneeda loo doorto xarakada ugu culus wey damada xarakaadka xarakadii ugu xooga badneeda loo doortay si looga kabo ixraabka ay waayeen ixraablaanta ku dhacday musiibadan ku soo korortay si looga kabo aa xarakadii ugu cuslayd la siiyey aa la kolleyba ixraab weydeena weheshada midaan ugu culayska badan wduma god fi aayati aayada dhexeeda ku god min qabl wa min bacdu ama bacdu fafqah fahm wasamin cadaysi dalab waxayu god xayu xayu darfu makaan weeyaan waana mabni maxaa loo bineeyey xarafay shabaden lishibha alxarfa kay ka shabahday iftiqaar xaggiisa mudaaf ilayhi ayay laasimtaa uma mundu god mundu ayada xaa loo bineey lasoo weydiima maxaa waa xarfijar in la binay asal kaliya laba su-aalooda ku jirta lima xurika wa kaanat alxarakatu adama waxaad leedahay horta xurika maxaa loo xarakay lima xurika takhalusan min iltiqaai saakiniin ila iixa ka horeeya muun reebanaa ka horeeya marka lama reebi karo aqli takhalusan min saakiniin sidaasaa loo xarakeeyey wainamaa xurikat firaaran min iltiqaa'i saakiniin saas weya sidaa saxda xarakada maxay u noqotay damo tashbiihan lahaa biasmaa alghaayaat tashbiihan lahaa biasmaa alghaayaat asmaa alghaayaatkaa lasaga shabaha waayahay uma naxnu Ah, uma naxnu naxnu waxa weyaan ayadana god naxnu ayada waa la bineeyey waxa weeyaan xarafay shabbahday xagga wadcigay ka shabbahdo damaa'irta kaleoo dhanaa ah, hal xaraf iyo laba xarafa marka waa baabu takliib weeye maxaa loo xarakeeyey maxaa loo xarakeeyey tan weeye midaan ku qaldaya wa inamaa xubrika liyuclama ana lahu aslan fi lxraabi meeshaas sax maaha waxaa loo xarakeeyey takhalusan min iltiqaa saakiniin naxnu yaa la xarakey kara takhalusan min iltiqaai saakiniina wey saasaa loo xarakeey oo haddee naxnu nuunta dame lama saari kara la xarafto halkaas way meesha aan rab inaan baraarujiyo waaya maxaa loo xarakeeyey marka naxnu maa markaasaa la maxay xarakadu u noqotay damo isaaran lahaa biaqwal xarakaat jabran limaa faatahu min alixraab asal maadaama isim uu yahay waxa weeyaan muxrabnima asal uu leeyahay saasaa la tusaya waqadu hadda ka hor waa daraf oo waxaa la idhaha darfun mustaqriqun limaa madaa min azamani waa daraf maashaynaya dhammaan waktigii tegoo dhan ku dhacaya qad waana mabni maxaa loo xarakeeyey waxaa la idhaha xarafay shabbahday xagga macnaha sababtoo ah waxay wadataa la idhaha qadu xarfu ibtida iyo xarfulqaayid ah labadaas xarafay macnahooda wadataa oo marka aad tidhaahdo maa ra'aytuhu qofkaas ma arag qadu weligay waxay macnaheedu noqoneen maa ra'aytuhu mundu khalaqani khalaqani khalaqaniy allaahu tacaala ila alaana macnaheedu wuxuu noqonaa maa ra'aytuhu mundu khalaqaniy allaahu tacaala ila alaan laga soo bilaabo waqtigii ilaah ee abuuray ilaa saacaddas ma arag marka mundu oo xarfu ibtidaa'a iyo ilaa oo xarfuqeeya labadaas macnahoodii wadata marka xaraf ayay shabbahda xagga macnaha ayay ka shabbahada waxaa damada waxaa loo xarakeeyey firaaran min iltiqaa saakinayn ilaa qadu waa shidanta xarafka shidan waa laba xaraf laba da-af oo midka hore reeban yahay wey maxaa dama looga dhigay waxa weeyaan tashbiihan lahaa biasmaa alkaayaad asmaa lkhaayaada loo ekeysiiyey faxfad xifdihaa alfaadaas oo la bineeyey iyo sababaha loo bineeyey cadaaka laxnu qaladku ha kaa gudbe qaladku ha ku dhaafo oo ku agmaro wlfatxu fatxihii kaa'inun fii ayna ayna ayuu ahaaday wa ayaana ayuu ahaaday wa fii kayfe ayuu ahaaday wa shataana ayuu ahaaday wa ruba ayuu ahaaday facrif garo wlfatxu fatxihii kaa'inun fii ayna ayuu ahaaday ayna waa ismu istifhaam ismu istifhaamna waa noqota ismu shardiyana waa noqota labadaba ayna ismu istifhaamna waa noqota ismu shardina maxaa loo bineeyey waxaa loo bineeyey lishibhihaa alxarf xarafay shabbahday halkay ka shabbahday xagga macnaha maxaa yeele ismi sifaam hadday tahayna hamsatul sifaamay shabbahday hadday tahay shardiyana in shardiyahay shabbahday maxaa loo xarakeeyey takhallusan min iltiqaa'i saakiniin ilaa reebaa ka horeeyeen maxay fadxa u noqotay waxa weeye lilkhifa fudaydka dartiis ayadaa xarakaadka ugu fudud ayadaa u fudud waa dalama lilkifa marka wa ayaana waa la mid ayaana waa ismu shardi waxa weeyaan waa la bineeyey maxaa loo bineeyey lishibha alxarfa in shardiyahay shabahday maxaa loo xarakeeyey firaaran min iltiqaa'i saakinayn maxaa fatxa looga dhigay dalaban lilkifa fudaydka dartiisa wa kayfa kayfa ayuu ahday fatxihii kayfa ismu istifhaam wey maxaa loo bineeyey lishibha alxarfa hamsat listifhaami shabahday maxaa loo xarakeeyey firaaran min iltiqaai saakiniin iltiqaa saakiniina laga carara maxay fatxa u noqotay xarakadu lilkifa waa dalaban lilkifa wa shataana waa ismu ficil bimacnaa iftaraqa waa kala tegey wey shataana waa la bineeyey maxaa loo bineeyey lishibha alxarfa markay ka shabahday min xayu listicmaalu xagga isticmaalka waa ismu ficil ah, yakunu caamilan laa macmuulan xaraf oo dhanna waxa weya waa dhici karta inuu noqdo caamil laakiin marna macmuul ma noqdo waa lamid marka xagga isticmaalka ka shabahda waa ruba iyadu waa xaraf maxaa loo dilay dhihmeyd ah, maba laisweydiiyaba ilaa asa la ogaadaya laakiin maxaa loo xarakeeye de iltiqaau saakiriin ruba soo laba ba-ood maaha oo bada hore reebanta iltiqaau saakiriinkaas maxaa looga dhigay fadxo dalaban lilkifa facrif garo qaabka waxu socdaanuna iska hurdiri waqad banoo way bireeyeen ma ladii kii rakabuu ay rakabuuhu ay iskorsiiyeen min alcadadi cadadka xaaluu ka mid yahay bifatxi kullin mid kasta in la fatxiyay ku bineeyeen kulligoo minhumaa labadooda ka mid a xiina waqtigii ayay waxa weeyaan bineeyeen yucaddu la tirina waqad banuu way bineeyeen ma ladii kii rakabuu ay iskorsiiyeen ay rakabuuhu cadadka murakabka min alcadad cadadka xaaluu ka mid yahay axadda cashara ilaa tiscata cashara weeye waxa weye marka laga reebo itna cashara inta kale wey axad cashara ka bilaab ilaa tiscata cashara bifatxi kulli mid kasta la kordhigidiisa ku bineeyeen kulligoo minhumaa labadooda ka mid ah labada jus axadda cashara waxa weeye alaaata cashara arbacata cashara hamsata cashara tiscata cashara laga gaaro kaliya maxaa laga soo reebaya intaysan laasimka ahayn labada fadxo amaaniya cashara waxa bannaan in sukuun la saaro amaaniya casharana waa dhigi karta oo labada fadxo waa ka dhigi karta waxaan mabni ahayna maxaa uga jira inaa cashara intaasaa uga jira marka maxaa loo bineeyey cadadkaas labadiisa jus waxa weya maxaa loo bineeyey oo loo yidhi axadda cashara maxaa loo yidhi waxa weeyaan waa lishubi alxarfa xarafuu shabahay axadda waxa weyaan xagga iftiqaarku ka shabahay ah, oo kan labaad u baahan juska hore juska dambe u baahan yahay casharaduna waxa weeyaan waxay shabahday waawlcadaf oo axadun wa casharu ay asalku ahaa marka xarafay shabaheen تقول فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب الجاسم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة إن تخرج إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاء مبني على السكون لا محل الله من الإعراب تخرج فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جزم السكون وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت تصادف جواب شرط مجزوم بإن وعلامة جزم السكون وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت رشد المفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وأينما الواو حرف عطف أينما اسم شرط تذهب فعل شرط مجزوم بأينما وعلامة جسم السكون وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت تلاقي جواب شرط مجزوم بأينما وعلامة جسم حذف حرف علة وهي الياء والكسرة قبلها دليل عليها وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت سعد المفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وجوب ومن الواو حرف عطف من اسم شرط جازم يجزم فعلين الاول فعل شرط والثاني جواب وجزاء مبني على سكون في محل رفع مبتدا يزور فعل شرط مجزوم بمن وعلامه جزم السكون وفعل ضمير مستتر جوازا تقدر هو يعود على من ازور جواب شرط مجزوم بمن وعلامه جزم السكون وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير انت والهاء ضمير متصل مبني على ضم في محل نصب مفعول به وجمله شرط وجواب في محل رفع خبر مبتدا ومن تورى بينهما الضمير الذي هو فاعل يزور وجملة وجملة شرط إن تخرج تسادف رشدا جملة داس وقلبنا وجملة شرط وجواب في محل نصب مقول قول فقول قول كاسوي وأينما تذهب تلاقي سعدنا أيضا وحوي وافعت فانت في محل نصب وي جملة أو آه ومن يزور ayaduna waxa wya fii maxa nasbin waa ku cadfanta biitifaaqin jaarun wamajruurun mutacaliqun bitaqulu wahaakada alwaaw lilistinaa fa xarfu tanbih kada alkaafu xarfu tashbiih wajarin da ismu ishaara mabniyun calaa sukuuni fii maxali jarin aljaaru wlmajruuru mutacaliqun bitasnac tasnacu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib aljaasimu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih wafaacilu damiru nusatu wujuban taqdiru anta waljumlatu min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alacraab liannaha mustanafa في البواقي جار ومجرور متعلق بتصنع فهذه الفاء فاء الفصيحة هذه هذه حرف تنبيه به اسم إشارة مبتدا مبني على الكسر في محل رفع جوازم خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره جو جوازم مضاف الأفعال مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وهذه هي وخبره وجوازم الأفعال في محل نصب المقول قول المحذوف جلوت فعل وفاعل ها مفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب حال من الجوازم منظومة حال من مفعول به جلوتها منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره منظومة مضاف الآل مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقل فاحفظ الفاء فاء الفصيحة احفظ فعل أمر وفاعله أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب المقول قول محذوف وقيت فعل والنائب الفاعل أسام مفعول به والجملة من الفعل والنائب الفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين الفعل ومفعوله ما اسم موصول بمعنى الذي مفعول به مبني على السكون في محل النصب أمليت فعل وفاعل أمليت فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصولة وماذا والعيب الموصول أفضل من الذي هو المفعول به أمليت أمليته وقس الواو حرف عطف قس فعل امر وفعله ضمير مستتر وجوبا تقدير انت والجمله من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفه على جمله احفظ على المذكور جار ومجرور متعلق بقس ما اسم موصول بمعنى الذي مفعول به قس مبني على سكون في محل نصب الغيت فعل وفاعل والجمله من الفعل والفاعل والغيت الله محل الله من الاعراب لانها صله موصول والعيد الى الموصول الضمير الذي هو مفعول uma xarfu cadfin iclamanna ficlu amrin mabniyun cala alfatxi liitisaalihi binuuni tawkiidi aqiila laa maxal lah min alraab wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiru anta wanuunu wanuunu tawkiida xarfun laa maxal lah min alraab wanuunu tawkiida xarfun mabniyun cala alfatxi laa maxal lah min alraab wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiru anta waljumlatu min alficli waalfaacilu oo iclamanna ah jumladaas macduufatun calaa jumlatin maxduufatin taqdiiruhaa iclamanna ayuha saa'ilu waxfadanna anwaaca almuxrabaati uma aclamanna waxfadanna ama fii bacdi alkelim maxamedulaminaana idin soo qadaraya ana xarfu tawkiidin wanasbin tansib nisbun tarfacu lkhabara fii bacdi alkelimi jaarun wamajruurun mutacalliqun bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaainun ma ismu ana muakar mabniyun cala sukuni fi maca nasmi wajumlatu ana wasmihaa wa khabarihaa saaddatun masadda mafcuuley iclaman labadii mafcuul booskooda ayadaa halkaas tegtay huwa damiru rafci munfasil mubtada mabniy cala fatxi fi mxal rafci mabniyu khabar mubtada marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih waljumlatu min almubtadai wa khabari la maxal laha min alixraab liannaha silatu mawsuuli walxaybira almawsuuli adamiru aladi huwa huwa almubtada huwadaas wey calaa wadcin jaaru wamajhuur mutacaliq bimabni rusima ficlu maadin muqayaru siiqa wa naa'ibun faacili damiirun mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu cala alwadci waljumlatu min alficli wa naa'ibi alfaacili fi maxali jari sifatu wadcin warabidu baynuma adamiru ladii huwa naafaclu husima fasakanuu alfaau faau fasiixa sakanuu ficlun wa faacilun waljumlatu min alficli walfaacili fiihi maca nasb naquulu qowlu maxduufi man lafdigeeda loo qasa mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatun muqadaratun cala akiri manca min dura ishtaqa almaxalli bisukuuni binaa lasliyi id darfun lima madaa min azamaani mabniyun cala sukuuni fiihi maxali nasbin wa darfun mutacaliqun bisakan وظرف متعلق بالسكن بنوا ها فعل وفاعل ومفعول والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل جر بإضافة إذ إليها وأجل الواو حرف عطف أجل محذوف على من والمعطوف على المنصوب منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من ذرا اشتغال المحل بسكون بناء الأصلي ومذ ولكن والنعم وكم وهل معطوفات على من والمعطوف على المنصوب منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على آخر منع من ذرا اشتغال المحل بسكون بناء الأصلي إن مثال مدمت سوك لدقين بما أنت إنت لقروا يسؤر ما وضم الواو للسنات حرف عطف ليه محمد المين إيماء عدان والضم الواو للسنة في الضم فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخر منع من ذرا اشتغل المحل بحركة التخلص وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفعل الله محل الله من الأعراب لأنها مستأنفة في الجار معناها الضم ده أمرنا وكبناه ماضي وكبناه هدي ماضي لغا هو عد علف ومغضى لكن هدي أمر لغا دغه waa istinaaf marka waduma fi'il maadi oo majhuul wey laga dhigi kara amarna laga dhigi kara labadaba waa ku socon karta في الغاية min qablu mafcuul bihi duma mansuub calaamatu nabi fatxatu muqadarat cala akhiri manca min dura ishtiqaal maxali bixarakati alxikaaya wa min bacdu alwaaw xarf catin min bacdu maxduufun calaa min qablu wamaa bacdu alwaaw xarf catin amaa bacdu macduufun calaa min qablu fafqah alfaau faau fasixa ifqah ficlu mri mabniyin cala sukun lah maxal min acraab wafaclu damiru mustatir wujuban taqdiru anta waljumlatu min alficli walfaacili fii maxa nasbin maqulu qowli maxduufi wastabin alwaaw xarfa catin istabin ficlu amrin wafaaciluhu anta waljumlatu min alficli walfaacili fii maxa nasbin macduufatun cala jumlati ifqa waxaytu alwaaw xarfa catin xayfu macduufun calaa min qabl wاlmacduufu cala lmansuubi mansuub calaamatu nasbi fatxatu muqadaratun cala akiri manaca min dura ishtaqa almaxali bixarakati xikaaya uma mundu uma naxnu macduufataani calaa min qabl wlmacduuf cala mansuubi mansuub calaamatu nasri fatxatun muqadaratun calaa aakhirih manaca min dura ishtaqa maxali bixarakati xikaaya wqad alwaw qasacatin qadu macduufun calaa min qabl wlmacduuf cala mansuubi mansuub calaamatu nasri fatxatun muqadaratun cala akhiri manaca min dura ishtaqa maxali bixarakati xikaaya faxfadhaa alfawfa alfasixa ixfad ficlu amri wa anta ha mafcuulu bihi waljumlatu min alficli wاlfaacili wاlmafcuulu fihi maca nasb naquulu qawli cadaaka laxnu ficlu wa faacilu wa mafcuul bihi wljumlatu min alficl wlfacla maxal laha min alcraab lanaha ducaa'iya wlfatx alwaaw lilistinaaf alfatxu mubtada fii ayna fii xarfi jarin ayna ismun majruun bifii wacalaamatu jarihi kasratu muqadaratu calaa qiri manca min dura ishtiqaal bixarakati xikaaya aljaaru walmajhuuru mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuban taqdiiru kainu waljumlatu min almubtadai oo alfatxa iyo wakhabarihi oo fii aynadan jaar majruurka meesha ku tacaluqaya ah laa maxala laha min alacraab lannaha mustanafa wa ayaana wa fii kayfa wa shataana wa ruba maxduufaatun calaa ayne facrif alfaw faw lfasiixa icrif ficlu amri mabniyun calaa sukuunin muqadarin calaa akiri manaca mindura ishtaa almaxalli ishtaqa almaxalli bixarakati rawi icrif ay ahayd rawigaa ku wada kasrada وفاعله أنت والجملة من الفعل والفاعل فيه مع نصب المقول قول المحذوف وقد بنوا الواو للسنة قد حرف التحقيق بنوا فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة ما ما اسم موصول بمعنى الذي مفعول به مبني على سكون فيه محل نصب ركبوا فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول أو ماذا عيت أوي والعيد إلى الموصول المفعول به المحذوف rkabuuhu min alcadadi jaaru wamajhuuru mutacaliqun bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inan xaalun min almafcuuli اlmaxduufi rakabuuhu bifatxi jaaru wamajhuuru mutacaliqun bibanow fatxi mudaaf kuli mudaaf ilay majhuur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih minhumaa jaarun wamajruurun mutacaliqun bimaxduufin wujuban taqdiiru kaa'inin sifatu kulli xiina darfu zamaanin mansuubun cala darfiyati zamaniyatu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri waa mucrab maanta xiina maxaa yaele mudaafuleeygeediia mucraba yucaddu ficlu mudaaric muqayaru siiqa marfuucu litajarudi min annaasi waljaasim wacalaamatu rafci damatun muqadaratun cala akhiri man camidra ishtaqa almaxali bisukuuni rawi wanaa'ibu lfaacili damiirun mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu calaa ma waljumlatu min alficli wanaaib alfaacili fi maxali jarin biidaafati xiina ilayha allah subxana wa tacala sal allah ala nabina